subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h waa subaxnimo ay ku beegan tahay soddonka bisha sideedaad labada laadakunsaddexiyolabaatanka qodobada saaka aad barnaamijka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah mas-uuliyiin kala duwan oo siyaabo kala duwan uga hadlay soo dhiibitaanka in lagu magacaabo nuurdeeq oo maalintii shal ahayd lagu isku soo dhiibay ciidamada dowladda ee ku sugan deegaanka wasil ee gobolka galguduud sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa ka hadlay soo dhibitaanka ninkaasi isagoona sheegay in ay markaasi ay wadada ku soo jiraan xubno kale oo al-shabaaba ah sidoo kale waxaad barnaamijka falqaynta wararka aad ku dhegaysan doontaan howlgalka ciidamada admis ayaa faahfaahin ka bixiyay tirada ciidanka ay kala baxayaan soomaaliya qodobadaas iyo qodobo kale ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan xubintii kalamaan ayaa qayb ka ah waa mar kale iyo barnaamijka falqaynta wararka laga soo afjara anoo nool ma arkaya heestaasi waxay daafur waheyd barnaamijka falaqaynta wararka waxaa saacadihii lasoo dhaafay aada loo hadalhayay nuurdeeq oo kamid mid ahaa saraakiisha sarsare ee maleeshiyada kooxda al-shabaab isla markaana u qaabilsanaa gobolka mudug ayaa maalintii shal ahayd isku dhiibay ciidamada dowladda ee ku sugan deegaanka wasiil ee gobolka mudug soo dhibitaankaasi kadib ayaa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ugu horeeya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya axmed macalin fiqi oo ku sugan magaaladaasi wasil uu markaasi halkaasi kula kulmay sargaalkaasi al-shabaab ka tirsanaa oo isku dhiibay ciidamada dowladda taliska ciidanka b s f puntland ayaa iyagana sheegay in ninkaasi dhibaatooyin fara badan uu ka geystay gobolka mudug islamarkaana dilay saraakiil sarsare oo ka tirsan ee eh, labada maamul ee puntland iyo galmudug iyo sidoo kale mas-uuliyiinta maamulka gobolka mudug waxaay sheegeen in cadaaladda la horkeeno islamarkaana eh, ay dowladda soomaaliya ay markaasi waafajiso sharciga xildhibaano kale oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa sidoo kale eh, ninkaani isoo dhibitaankiisa siyaabo kala duwan uga hadlay waxa ayna markaasi sheegeen in ay soo dhoweynayaan iyadoona arrintaasi ay falcelin weyn ay kala kulmeen eh, xildhibaanadaasi baraha bulshada siyaasi cabdiraxmaan marcade oo markaasi falanqeeya arrimaha amniga ayaan wax ka weydiinay soo dhibitaanka ninkaani oo ay dowladda maraykanka horay u dul saartay madaxiisa lacag aad u tiro badan islamarkaana sida ay ugu falceliyeen xildhibaanada asaga ee ninkaasi isku beesha ay yihiin waxa uu sheegay siyaasigan in soo dhibitaanka ninkaasi loogu baahnaa inay markaasi loogu dambeeyo dowladda federaalka laamaha ammaanka hase yeeshee xildhibaanada iyo sidoo kale mas-uuliyiinta isku sawiribe ay iyaga laftooda khatar galeen Eh, runtii waa horta wadhawaaya marka hore eh, nuur eh, deeq sida aan xogta xogta ku hayno wuxuu ahay mas u qaabilsan gobolka mudug gobolka mudug u qaabilsanaa nin oo sidaa xogta ku haynan dhibaato badan gobolkaas ka geystay waayo waa nin maaragtay eh, muxuu ahay muhiim u ahay eh, kooxdaas marka eh, waan arkay in waa isoo dhiibay laleeyahay marka in oo nidaamka la mariyaana aad iyo aad uga wanaagsan qaabka hadda oo baraha bulshada aan ku arkaynay nidaamka dawladeed maku haboono marka sidaas aan isleeyahay ninkan waxaa la sheegayaa in dawladda maraykanka ay lacag dul dhigtay gobolka eh, maamulka puntland iyo sidoo kale maamulka galmudug uu ka geystay dhibaatooyin fara badan oo hataa uu dilay saraakiil ciidan iyo mas-uuliyiin ka tirsan labada maamul iyadoo arrintaasi ay taagan tahay xilligaana uu jiro howlgal ka dhan ah al-shabaab uu ninka la sheegay inuu soo dhiibay ayaa haddana waxaa baraha bulshada lagu arkay xildhibaano difaacaya oo dhahaya eh, soo dhawoow iyadoo dowladiiba war kasoo saarin oo ninkan waxyaabaha warshaab u qaban jiray iyo dawladda aysanba go-aan ka gaarin horta eh, marka hore in uu isoo dhiibo waa arin muhiim ah eh, dawladdana eh, madaxweynaha soomaaliyana in uu cafis u fidinayo ciddii kasoo bixayso waa nidaam maaragtay dawladda ay ugu baaqday inay ku yimaadaan inuu yimaado marka wax hadda oo culays iyo midna ma jiro laakiin in nidaamka dowladeed hanaanka amniga dawladda la mariyo ayaa muhiim ah ma aha in la qabiileeyo oo maaragtay eh, mxuu ah, xaglaha hoostooda la geliyo ani waxaan isleeyahay ma qurux badnayn qaabka oo hadda loo dhigay sodhiibidiisa eh, iyo imaatinkiisa in wasiirkii arrimaha gudaha iyo xildhibaano ay maaragtay Eh, ninkii oo raadis u qonyahay oo had soo dhiibay eh, ay maaragtay sawiro lasoo galaan oo waa lasoo dhaweyna la yidhaahdo marka eh, anigu waxaan islahaa sidaas siday ay nidaamka dawliga ahaa iyo amniga uu ku jirhay ma ma ahayn ninkana nin oo maaragtay hadda dadka dhibaatooyinka geysa kamid oo ah hadda ciidamada amniga dawladda maamulka puntland hadda iyagala sugada ay leeyihiin ka daba hadlayaan warbaaxin kasoo saaran ay leeyihin ninkii eh, gobolka mudug dhibaateeyey waaye eh, abaalkiisa maanta ama maxkamada la keeno marka ani waxaa ila qon ilama qonayn in uu maarata sidaa loo eh, lagu qaabilo in marka horta ninka nidaamkii amniga dawladda u yeelay la marsiiyo waa ayaa aada u habooneed kadib eh, soo dhibitaankiisa eh, la qurxiyo laakiin habkan hadda oo loo qabiileeyo xildhibaanadii isaga eh, ama wasiiradii dl dawladii in ay qaab noocaasoo raggii hore isu dhiba ka bedelan loo sameeyo anigu ilama qurax badnayn nidaamka dawladeed iyo nidaamka amnigana kuma jiro sidaas sababtoo ah waxaaba dhici kartaba in oo iyaga laftooda halis ay galeen sababtoo ah ninkaa wuxuu u wato iyo sida uu yahay ma garanayaan marka ani waxaan isleeyahay in barnaamijkaas waa lagu degdegay xildhibaanada sidaas sameyna iyo nidaam madaxda sidaas samaysina yani ma habboonan inay sidaas sameeyaan isleeyahay hadda sida muuqato oo xildhibaanada ay kaga falceliyeen soo dhiibitaanka ninkaasi soo ma u horseedi karto in saraakiisha sarsare ee kooxda al-shabaab ay gadaal ay la galaan qabiilkooda ama jufada ay kasoo jeedaan oo haddana hadda sidaa dhacda ay dhacdo dawladda maxaa ugu qorshaysan arintaasi eh, dawladda nidaam ay leedahay walaal eh, nidaam ay leedahay eh, ninka oo maratay qof muhiim oo sidaas oo kale ama qof hadduu iska soo dhiibo halkaas in marka hore ay ciidamada qaabilaan hadii uu hubwata hubkadhis lagu sameeyo xogtiisa maaragtay si fiican loo wareysto oo ciidamada sida nabasugud oo kale lagusoo lagu wareejiyo oo ay xogta ka xog ka helaan la hubiyo in issoo dhibitaanka ay sax ka tahay iyo in kale la hubiyo nidaamkaas markaa kadib dowladda maarata nidaamka dawladeed ee siyaasadeed markaas ay mustaqbalkiisa ay ka gaaraan mxua go-aan ka gaaraan ay ahayd laakiin ma ahayn in isla markiiba qabiil uu dabada la galo xildhibaano qabiilaysan iyo kooxo qabiilaysan ay maaragtay eh, dabada la galo sax ma ahayn waxayna u dhimaysaa eh, nidaamka dawladeed waxa u dhimaysaa taasi iyo dadka dambe oo issoo dhiibi doona eh, ayaa nidaamkii ay ka leexinaysaa marka waa waxaan is leeyahay arrintaasi in la saxo oo hadda dib loo saxo ayay aada iyo aada waxboonaan lahayd siaasaan isdhehdaa howlgalkan hadda socda sida muuqataba waxaa la sheegay in eh, dowladda ay ugu dan leedahay in gobolada mudug iyo galguduud eh, iyo sidoo kale shabeelaha dhexe iyo hiraanba ay markaasi al-shabaab kaga soo saarto iyadoo hadda ay eh, isdhiibayaan saraakiishooda sarsaro culeys xoogan ayaa koromead is leedahay dhanka al-shabaab runtii waa jira culays labada dhinacba culays waa fuulayaa markii dagaal la galo Eh, waxaa kaloo dhici karto muxuu ahaay eh, isdhiibidda had i jeer kuma timaado culays eh, guud kalix kuma timaado culays shaksi ah imaan karto qofka soo dhiibaha oo maaragtay kooxdiisa haddii ay muxuu ahaay isfahmi waayaan ama iswaxn waayaan culays kaas uu ku yimaado waxaa dhici karta inuu garabka kalo ee dagaalka kala soo horjeeda uu ksoo dhiibo way dhacdaa culays guudna wuu dhici karaa marka ani waxaan isleeyahay culays wuu jiraa dabcan muxuu ahaa waxyaabo kalena way dhici karaan marka hadda maalmahan waxaan aragnaa dad soo dhiibay soo galay dhinaca dawladda haddana dib u noqdayna waan aragnay oo saraakiil badan baa la arkay marka eh, in soo diiguhu in ay dab ka tahay in laamaha amniga ay marka hore hubiyaan sidaas aada iyo aada kaasina waxa uu ahaa siyaasi cabdiraxmaan marcade oo markaasi waxaan ka weydiiyey soo dhibitaanka nuurdeeq oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee maleeshiyada kooxda al-shabaab oo maalintii shalay ahayd isku dhiibay ciidamada dowladda ee ku sugan deegaanka wasiil weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falqaynta wararka gabagabada barnaamijka falqaynta wararka ee adla soo gaarnay waxaad ku soo dhawaataan xubinta kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan warkalamaane waxaa la yidhi waddankoo dagaal culus ku jira oo dan huruwaaya waxaan jirin intaan waabaryaba wada tilmaamayno wadarkaarluhuna waajibkiiyo hawsha waaridayo khawaariijtu wakhtigay baqdoo meel wax lagu yeelo dadweynaha intay wadanayaan waalid iyo wiilba wasaaraddii difaacuna tigtog wararka siinayso waa weli muraadkiiyo dantii wadajirka ahaa wegere waa la yaab wegerwegerwarana waxaan dhihi lahaa dhibaatada adduunyadu beryahan waa mid yaa badane nin waliba wuxuu doono buu soo calmanayaa afar iyo badhka noogu waxan shaqa xumaantaase midaan xaraf qoraynbaa safiir loo cimaamadiye mar mas iga kollayba wa iska helayaa hor safiir laga dhigaya yaa kuu diidaaya aryaadhaha tigtok waa la xirayaa waa tii lalahaaye wasiirka gaashaandhiga ma laga xiray qof waliba qof waliba wuxuu qabaa yaqaana loo soo qadimayaa yadheegijari waan walla weyna dhibaato adduun dhammaan maysa doorkan maanta waana la taagay aryaadhaha ciidamo gadoodaya xidhoodhin ka soo baxaa la leeyahay madaxweynihiina furuntow jooga say wax yihiin waana la taagay miyaa warhaneeloshin taleefanada nasdirjirile ama bilaawadeen war hindigii naasaha lahaa ee khawaarijta laga dhex sheegaayey miyaa caanihiisa la cabay sidanu caadi maahee waa naala taagay warba war mahaysaana madaxweyne ku-xigeenka buntland axmed cilmi cismaan karaash garoowe ilaa gumaysi ka dhexaysa caleemo qoyan lagu soo dhoweeyey gaarigiisu hadda ku marayo dhulku nabad buu ahaa mar dhowna sida deni ku taamahayo doorasho qof ka dhici doonta marka dadka iska calacalaya annagu warkooda kuma jirno waa naala taagay ku haya war taagtaagaa jiraan maqli jiraye waa naala miyaa la keenay war waagii doorashada daayti mashaariicda beesha caalamka sidii linteegi geeka la fasay ti werti war ceeldheer oo aan ogeyn goorkii la qabtay oo xitaa nalalka cadceedda ku shaqeeya laga taagay maanta waa laga baxa lama aqbali karee manala taagay manala taagay war shariifow gacanba kula mid baanahaye aamu waana la taagay waana la taagay aryaadhaha samigee cabdullana waxa uu yidhi eh? ow ninka huurdaayaa howl u taal in leeska huubiyaa haboon ninka huurdaayaa howl taal in leeska huubiyaa haboon wanala taagay wanala taage war waxaa kaloo la yidhi ciidankeenna tuutaha gashtoo daafaca u taagan iyo khawaarijta toogtiya shacbiga laynta ula taagan iyo tiro kaloo meediyaha been war ula taagan iyo wadar baloo taaganoo teedsan baa jira eh ma nala taagay manala taagaywarwalla weynay gudigii somalilan nabadaynta ka waday war go'aanno macquula bay soo saareen xisbiyada mucaaradkuna way soo dhoweeyeen madaxweynaha somalilanna weli kama hadlin muusewscasilma ku jidhaabowe waar doorashadii somalilanna way taagan tahay manala taagay manala taagay war kalemaanay war mahaysaane wasiir ku-xigeenka warfaafinta alcadaala dhuusamareeb buu shir jaraa'id ku qabtay shabaabkii waa la taagay miyuu yidhi war magaalo laga soo baxay ma jirta buu yidhi ee shabaab oo dhanna waaba la taagay ma naga dhex gelinina waxaa kaluu yidhi galhareeri way goodoosan tahay saacaddan haddee mar dhowna qof shabaaboo dalka taagan waa la waayayaaye yaanala taagin yaanala taagin war horta anugu waa yaabay sirta ciidanka iyo meesha loo socda lagama hor dhacee meel hablaan u socdaa maxaa loo dhaha waaba shakiye manala taagay manala taagay warwalloweynanta warwar mahaysiin cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu yidhi dowlado iyo shakhsiyaada la shaqeeya shabaab oo taageersan waxaana dhibaysa libinta uu holiyey xasan sheikh in la aqbalana maahan cadkaanuu kuxuna amba kuciideeya caa socota miyuu yidhi ubow dowladaha caalamka qaar miyaa shabaab ah war waa badan yaho la istaagayahaye waa nala taagay waa nala taagay war qof qof la taagay intuusan ku taagin adigu taag war kalamaanay maan iska taagno oon iska taagno aryaadhaha taagtaag waa badan yahe hortaan niin taagaan howluu taal nin tegay waa taabtow neebcay hortaan niin taagaan howluu taal nin tegay waa taabtow neebcay waanala taage waanala taage war kalemaanay war ma haysaane waxaa la yidhi dad khawaarijta taageeraa soo taagan af khawaariijle miya ma soo uur khawariijle war wixii uurka ku jira afkaa soo dafee maalin walba waxay leeyihiin xaggaa laga baxay xaggaabay ka taagan xaggaa la soo galay xaggaabaa lagu dilay marka waa yaabanaya ayaga laftirkoodu miyaa la taagay miyaa la taagay waan wallaweyna nin shabaab taageeray way iska caddahayo waa la taagay waa la taagay war kalmaanay war mahaytana taliyihii nabad sugidda doolow huteel usi deganaayaa golshaylika dilyaleeri islaandis bes ewaana la roogdiyaleeri habada gushoba arti iidinkii banka ka sugaaya hobka haroodegna qof kale waayen marka waliba eri jirta garteena wiilku ma sidee wadkaaday sidaahe wili addeen mayhay laakiin haas yeelunku shakiisanye war islaanaan la taagin ninkeeda ma dishee miyaa la taagay miyaa taagay war abwaan guurung maanta bada suugaanta la hadla wuxuu yidhi maayrada abwaanee macbuud hibada siiye suugaanta maryow waxay maanta joogtaa yaa maali jirayey marka muxuu dareemay miyaa taagay war ismaaciil cabdimaalig oo isagoo ceel buur jooga la waraysa waxuu yidhi difaac kuma jirnee weerar dhallinyaraan nahay khawaariijtana meel kastay galaan annagaa ugu tegayna marka dadka ku hadaaqaya ceelbuura hareeraysan miyaa taagay miyaa taagay war jenaraal cabdulaahi gaafow oo la hadlaya beesha uu ka soo jeedo wuxuu yidhi xoraynta dalka idinkaa ka dhiman been abuurka cadowgu faafinaya oo dhahaya degmooyinkii la qabtaan laga soo baxayna dhulkiinnay rabaan inay ku sii haystaan eyaan laydin taagin ordaha ka qaybgal uu yidhi halganka ugu dambaystiina wuxuu yidhi war yaan laydin taagin yaan laydin taagin war axmedow shirka gaaf gaafow qabta ooda dhaqameed ka hadlana wuxuu yidhi madaxweyne xasan sheikh waxaan kula talinayaa dadkau howlaha u dirayo kuwa bira soo laqayaa ku jira ee iskan hayska mariyo marka waxaan fahmay hadalkiisa kuwa la taagay tetal ha siinin war baarlamaanka xildhibaan beerre iyo xildhibaan odowaayo ka hor hadlay waxay yidhaahdeen lama jooga maanta xilli dagaalka loo kala hadho marka waxaan u fahmay hadalkooda yaanala taagin war yaanala taagin ayaamahan waxaa la leeyahay qawaariijtu qarashay bixiyaa cabdulow qawaariijtu waxbay qarxiyaane qarashkunu muxuu ahay qarashka moogi qoonbaxshe qaylaadu waa qaareen shabaab qarashka moogi qoonbaxshe qaylaadu waa qaareen shabaab waanala taagay waanala taage war qawaariijtu sideedaba qof kastoo u qareema ama qiil u sameeya khatar ay ku jireenna ka badbaadiye qaar isagay qalataa waanala warduqaydii carruuradiiiyo nimankii donabadii laayee waana la taagay waana la taagay mid la istaagay walla way ogtay hawsha taaganiye waana la taagay waana la taagay fariintaasi iyo xubintii kalmaan a kusii horreysay waxay gebagabo u hayeen barnaamijka falaqaynta wararka oo subaxduba ka dhegaysataan idaacadda kulmiya ee magaalada muqdisho anigoo farxaan maxamed xuseen ayaa halka in kala socodsiinayay qorsha uu farsameynayay nabadgelyo